yahay xadiidka toddoba boqol iyo iyo siddeed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alيh raxmat اllah أخbarana haaruun ibnu cabdillaahi اlbazaaz waa hiqa qaala xadaثana macnun macn ibn ciisa weeyaan alashjaci waa hiqaة habt qaala xadaanaa malik bn anas imaam dahijra xaa ay xawala sanad sanadka hore meeshaas ayuu ku ekeeyey mid kale ayuu muxuu ahaa u booday qaala wuxuu yidhi waxadaanaa qaalada waxaa iska laha ninka la yihahda alimaam annasaai caleyh raxmat ullah laba ariiq ayuu xadiidka ku keenay qaaluu xadaanaa waxaa noo hormay alxaari ibnu miskiin qiraa'atan caleyhi waan asmac iqatun habt faqiih weeyaan waa yahay wاlafdu lahu lafdigan isaga ayaa iska laha can ibn اlqaasim cabdiraxmaan ibn اlqaasim alcataqi ahy waa saaxibu malik weeyaan qaala xadaanii malik ibn anas abd alhijra can ibn shihab maxamed shah الzuhri can maxamuud ibn rabiic alanصaari waa صaxaabi ana citbaan ibnu malik alanصaari albadri ninka isaga ah kaana wuxuu ahadiya ummu mid madax u ah qowmahu tolkiisa ama iyo xaafadiisa iyo dadkiisa wahuwa ama isagoo indhool ah. wahuwa isagana acmaa indhool uu yahay wa annahu ninka citbaan la yidhaahdo saxaabiga jahiilka ah qaala wuxuu yidhi rasul ilah wuxuu yidhi sal slm innahaa qisada ama iyada takuunu waxaa ahaata aldulmatu mugdi mugdi ayaa dhaca weeyaan iwalmaطaru maطar ayaa muxuu ah da'a roob iwasaylu daad ayaa muxuu aha dhaca wa ana ana rajul nin dariirun indhool ah basar indhool ama indhahaba dam ha ahaadeeno amaba indha biririqsi yar oo wax yar ha waharsanaadeena fasalli duka yaa rasuula rasuulka allow fii beytii gurigayga ku duka makaanan makaan ugu duka attakhiduhu aan ka yeesho musallan meelaan ku tukado musallo aan ka dhigto nabi allow intaa timaado ku duka weeyaan gurigayga si uu nabigeenna meel uu ku tukaday ay ugu noqoto barako iyo khayrun uu kaga gaaro fa jaaa rasuula rasulka ayaa yimid sal ll slm fa wuxuu yidhi ayna inteeba tuxibu ka doonaysa ood ka jeceshahay an usalli laka inaan kugu tukado ood masjidka dhiga rabtaa fa ashaara wuxuu u ishaaray ilaa makaanin boos oo fi guriga dhexdiisa ahaaday ayuu ishaaray weeyaan markuu ishaaray fa sallaa fiihi rasul rasulka ayaa ku tukaday sala allahu alayhi waaali wasalam booska asaga ahaa xadiidkan marka qofka imaamka ah in uusan laazin ahayn inay laazin ahayn inuu mxu indho furan yahay oo qofka indhoolka uu salaad imaam dad muslimiinta u noqon kara ayaa laga qaadanaa weyaan oo shardi ahayn qofka imaamka ah inuu indho qabo baabka tobani koobaad imaamat اhulaami qabla an yaxtalim imaamat baabu imaamati alghulaami canuga imaamnimadiisa ayuu baabkan u baab yahay qabla an yaxtalima intuusan qaangaarin uusan biyoduulanin inuu mxuu imaam noqon kara ayuu baabkan u baabay xadiidka toddoba boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasaari raxmat lla akhbarna muusa ibn cabdiraxmaan almasruqi wa iqa qaala xadaanaa xusein ibn cali ibn waliid aljucfi wa iqatun caabid can zaaida zaaida waa taqaanaano ibnu qudaama athaqafi weeyaan ninkaas waa iqatun habtun saaxibu sunna can sufyaan ibni cuyeyna can ayuub ibn abi tamiimata الsikhtyaani qaala xadaanii camr ibnu salamaة aljarmiy waa saxaabigii yaraa oo imaamka ahaa oo marada loo iibin jiray qaala wuxuu yidhi radia allahu taala arda kaana wuxuu ahaaday yamuru calayna midayna soo maraan alrukbaanu dadka safarayda ana soo mari jiray oo socotada ayaana soo mari jiray fanatacalamu minhum alqur'aan qur-aankaan ka baran jirnay marka qur-aanka ayaan ka baran jirnay meel dow ah ama ceel ah ama biyo laga cabo ayay degnaayeen tuulo yar oo ku taallay ahayd faataa abi aabbahi ayaa u yimid anabi nabigu yimid sal slm oo wafdigii nabiga u tagay ayuu ku jira aabihii oo faqaala wuxuu yidhi liyaumakum ha idiin imaam noqdo akarukum qur'aanan kiina idinkugu qur'aanka badan ha idin idinku imaam noqdo ama ha idin imaam noqdo ayuu nabiga kusoo dardaarmiyey saxaabadii aabihii uu ku jiray fa ja'a bi aabbihi ayaa yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuula rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi liyaumakum ha idiin imaam noqdo agarukum qur'aana kiina idinkugu qur'aan badan ayuu nabiga yidhi saas weeyaan waaya fanadaru markaasay is eegeen fanadaru way eegeen oy fiiriyeen ciddii qur-aanka taqaanay fa kuntu waxaan ahaaday aniga marka oo camar ibnu salama ah akaruhum qur'aanan kooda ugu qur badan ayaan ahaaday fa kuntu aarahum fa kuntu akarahum qur'aanan maxaa idiin qoran raggiina kale bdm الra aw bfatiha aarahum sooma bfati ra sooma taasaa sa aarahum ka bedel aarahum ka dhiga maxaa yeelay aartaas waxaa weeyaan waa khabarkii kaana fakuntu waxaan ahaaday aarhum aarahum kooda ugu badan qur'aanan xagga qur'aanka ayaan ahaaday weeyaan fakuntu waxaan ahaaday aummuhum e, mid imaam u noqdo ayaan ahaa wa ana ana ibnu amaani siniin sideed jir anoo ah ayaan imaam u ahaa saas ayuu leeyahay radia allahu taala arda marka canug yar oo mumayiska ah oo wax kala soocay inuu imaam noqon karo ayaa xadiidkan laga qaadanaa weeyaan baabu qiyaami اnnaasi dadka istaagitaan ay istaagaan ayuu baabkan u baab yahay idaa ra'ow imaama imaamka haddii ay marba arkaan inay istaagi karaan ama inay istaagaan wuxuu ku soo arooray uu baabkan u baabay xadid toddoba boqol iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam nasai aleh ramat lla akhbarna cali ibnu xujr wa hiqatun xaafid qaala xadaanaa hushaym ibnu bashiir abu mucaawiyat alwasiti waa ninkaas waa hiqatun habt kaiiru tadliis waa laakiin waa yahay can hishaam ibnu abi cabdillaah ibnu abi cabdillahigaas marka waxaa la yihahdaa sanbar ayaa la yihahda sanbar ayaa la yihahdaa hishaam dastuwai waa sambar waa iqatun habtun rumiya bilqadar inuu qadariyaha iyo muxuu aha lagu yara lagu farfiiqay wa xajaaj ibnu abi cumaan xajaaj ibnu abi cumaankan waa asawaaf bisaad asawaaf waa iqatun xaafi iqatun xaafid can yaxya ibn abi kaiir waa iqatun habtun yursilu wayudallis yaxya ibn abi kaiir aai weeyaan oo ay iyaga xureeyeen mowlaahum can cabdillahi bn abi qataada abu qataada oo saxaabiga ahaa wiiluu dhalo cabdalla la yihah waaiqa can abihi abihi alxaari ibn rubciy abu qataada weeyaan wuxuu geeriyoy afar iy kontonka jir nabigeena sala allahu alayh waali waslm waa saxaabiga la yaqaanay qaala wuxuu yidhi abu qataada qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm idaa nuudiya haddii la naadiyo oo lagu dhawaaqo lisalaati salaada oo loo adimo falaa taquumuu istaagina xataa tarawnii ilaa adayga aragtaan markii imaamka la arko ood soo galaa nacam waa la istaagi lakin inta ka horaysa maya sidaas ayuu nabiga amar ku bixi sala allahu alayhi waali wslam lidalika annaga ficilka ay qaarkeen ay samaynayaan oo markii salaadii eh, la adimo imaamkii iyo muadinka toona oonan waxaa weeyaan waxba aanan samaynin muadinkan uusan adimin imaamkan uu soo gelin istaaga la istaaga albaabada waxay khilaafsantaha hadiga nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam waayahay alimaamu tacridu lahu alxaajatu bacda aliqaama baabu imaamu baabun alimaamu imaamka tacridu lahu alxaaja arrin ayaa usoo bambaxayso bacda aliqaamati marka salaadda la aqimi kadib ay arrin baa kusoo boodi hawl baa qabsani hawl uu salaadda la geli karin oo weysalaan oo kale ah ayaa mxuu amaba arrin muhiima ama muxuu ahaa waxaa laga yaaba halkaas inuu lacag u watay halkaas ugu soo tagay meeshuu kabaha dhigtay ama weysadii amaba xaalad haddii ay qofka imaamka kusoo booda waxaa weeyaan muxuu samaynayuu baabkan baab xadid toddoba boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas alي ramat abarna ziyad ibnu ayub albaghdadi wa iqatu tabt qaala xadaثna ismaaciil ibnu culaya wa iqaة xaafid qaala xadaثna cabdاlcaزiiz ibnu صhayb albunani wa iqa can anas ibn maliki radia اllahu taala arda qala wuxuu yihi khadimu rasul lah sal slm uqiimat الsalaatu salaada ayaa la aqimay warasul rasulka an sal sl najiyun lirajuli nin uu muxuu aha lafaqi nin buu lafaqaya ama uu sheeko la haystaa muhiim ah famaa qaama nabiga umuusu istaagin ilaa salaatin ilaa salaati salaada uma istaagin xataa naama alqowmu dadka ilaa ay ka hurdaan weliba salaad cisho inay ahayd ayay riwaayad kala cadaynayaan weeyaan salaaddii waa la aqimay baa nin muxuu ahaa nabiga marka la arkay dee moktu waa tii la aqimi jiray indhaha marka la saaro la aqimay isagaa nin baa marka ka raaracoo ku dhegganoo howlbu muxuu ahaa ama fatwo ha noqoto amaba dan ha u sheegto amaba wacdi la wacdina ha noqoto ama waxay noqotoba ha noqoto hawl buu nabiga ku jiri sal sl marka salaaddii dib uu dhigay iyadoona la aqimay alimaamu baabun alimaamu imaamka yudakiru maxaa idin qoran yadkuru miya yadkuru wuxuu xasuusani bacda qiyaamihi markuu u istaagay fii musalahu meeshuu ku tukan lahaa annahu isaga calaa kayri ahaara inuu weysalaan yahy hadduu xasuusta muxuu samaynaya baabkan baabi xadiidka todoba boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai ramat lla abarna camr ibn cuثmaan ibnu saciid ibnu kaiir waa saduuq qaala xadaana moxamed ibn xarb alkhawlaani alabrash waa iqa can eh, azubaydi moxamed ibn waliid azubaydi weyaan waa iqatu habt can zuhri maxamed shaabi zuhri waa imaamkii waalwaliid ibnu muslim alqurashi mowlaahum ayaga ayaa xuray waa iqatu kaiiru tadriis wataswiya xalay ayaan soo marnay can ilawsaaci cabdiraxmaan bin camr alawsaaci waa imaam ahlu shaam imaamkooda weya can zuhri maxamed shaabi zuhri walwaliidkan marka waa ariiq kale ariiq kale weeyaan walwaliid markuu gaarsiiyey alimaam nasaa-i camar ibnu cuثmaan iyo maxamed ibnu xarb iyo aلzubaydi uu zuhri u gaarsiiyey walwaliid waliidna can alawsaaci ayuu ka wariyey can zuhri sidaa weeyaan can abi salamata bn cabdiraxmaan waa iqaة faqiih can abi hurayrata radia allahu tacala an arda abi salama bn cabdiraxman bn cawf weeyaan qaala wuxuu yidhi abu hurayra uqiimat isalaatu salaadda ayaa la aqimay fasafa naasu dadka waxay safeen sufuufahum safyaalkooda ay mxua toosiyeen oo isku aadiyeen wa kharaja rasul nabigan uu soo sal slm xataa idaa qaama goortuu istaagay fii musalla meeshuu ku tukan laha markuu istaagay meeshii imaamka dakara wuxuu xasuustay annahu isaga lam yaktasil inuusan qabaysanin oo qusl aljanaaba ay nabigu ku jira ayuu mxuu ahaa xasuustay weeyaan faqaala linnaas dadku wuxuu yidhi makaanakum ay laazima makaanakum booskiina laazima halkiina taagnaada uma kadibna rajac wuu laabtay ilaa beyti gurigiisa fakharaja calayna wuu noo soo baxay yanifa mise yanifu maxaa idiin qoran shekh xuseen hey yanifu uu muxuu aha tifqi weyaan bidami tawa iyadoo uu muxuu ahaa da ra'suhu madaxiis biyo ay ka da'ayaan weyaan dhibiq ay ka leeyihiin fakhtasala wuu qabaystay wanaxnu annagana sufuufun aan safka ku jirno ayuu nabiga soo qabay sal ll slam salaaddii u istaagay inuu weyselaayahy ayuu ogaaday marka meelaan fogeyn inuu kasoo weyse qaato halkan oo kale iyo waxaa gurigiio ku dhegan inuu kasoo weyse ka qabaysto iyo arrinta ayadana dhib lahayn oo waxaa weeyaan looga cudurdaara imaamka ayaa xadiidka laga qaadanaa weeyaan laakiin hadduu guriga fog yahay iyo muxuua xaaladda ay inqiaac u dhaca xilligaas oo kale marka waxay noqonaysaa in qofkii uu sameeya niyaaba oo qof uu ka dhigo naa'ibkiis uu ka dhigo weeyaan oo meeshii yidhaha salaadda dadka geli baabu istikhlaafi imaami imaamka inuu qof bedel qaato idaa qaaba hadduu maqnaada oo booskiisa qof kale uu salaada ka bixiyo ayuu baabkan u baabay xadiidka toddoba boqol iyo saddex-iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasaai ramat llah akhbarna axmed ibnu cabda addabi wa hiqatun rumiya binnasb inuu waxaa weeyaan aalu beytka eh, cadaawo uu muujinaya ayaa lagu tuuray can xamaad ibni zayd ibni dirham waa hiqatun tabt waa imaamkii uma dakara wuxuu sheegay kelimatan kelima macnaha macneed uu yahay xamad ayaa sheegi qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu xazim abu xazim ayaa noo warramay maqaala uu yidhi ama canmi uu yidhi amaba ahbarani muu yidhi saasuu cibaaradii ayuu marka xaqiijinaya qaala xadaanaa abu xaazim ayaa noo warramay salamat ibnu dinaar waa iqatu caabid qaala sahl ibnu sacd sahl ibnu sacdin saacidi saxaabi jeelkaaga wuxuu yidhi kaana wuxuu ahday khitaalon dagaal bayna bani camr bni cawf bani camr bni cawf ayaa dhexdooda waxaa ka jiray dagaal isgafitaan way isgafeen aruur laisku qabaya iyo beer laisku qabaya iyo danaka laisku qabaya iyo wa lasku abtayba waa lasqabtay fabalqa dalika nabiy arrinkaa nabiga ayuu soo garay sal sl fasalla duhra salaada duhr ayuu nabigu tukaday uma ataahum uu yimid liyuslixa baynahum inuu dhexdooda wanaajiyo uma qaala wuxuu yidhi bilaalin bilaal wuxuu ku yidhi yaa bilaalu bilaalow idaa xadara alcasru salaad casr haddii la gaaro walam aatii aanan imaanin oo raggaan ku daha famur abaa bakrin waxaad fartaa falyusalli binnaas dadkaa dujiyo falamaa goortii xadarat salaadda casr ay soo xadirtay adana bilaalun bilaal baa adimay uma kadibna aqaama wuu aqimay faqaal ya abubakrin wuxuu ku yidhi radia allahu taala arda taqadam hormar fataqadama abubakr abubakr ayaa hormaray fadakhala fi salaat salaadda ayuu galay uma kadibna jaaa waxaa yimid rasuul ayaa yimid sal slem fajacala wuxuu gudagalay yashuqu inuu jeexa annaas dadka sababta inuu nabiga soo dhex maro ayuu gudagalay xataa qaama ilaa u istaagay khalfa abi bakrin uu istaago wasafaxa ay safaqa waxay ku sacbiyeen ama ay sacbiyeen alqowmu jamaacadii masjidka ku jirtay iyo saxaabadii subac ayay galeen inay muxuu ahay sacbiyaan oy saas gacmaha isugu garaacaan safaxadaas marka safaxa cafwan safaxa macnaheeda marka macaani badan ba ay leedahay marka saf safaqa safaxa iyo kulli waa la dhahaa safxiga marka waxaa weeyaan macaani badan ay leedahay macaanida waxaa ka mid ah in gacmaha lisku garaaca ka mida weyaan wasafaxa waxaa muxuu ah sacbiyey alqowmu saxaabadii salaadda ku jirtay radia allahu taala ardaahum wa kaana abubakr wuxuu aha idaa dakhala fi salaa salaa hadduu gala lam yaltafit dhan ma minacsan jirin falamaa goorti ra u arka abubakrin atasfiixa eh, sacabkii lisku garaacay gacmaha oo aad ku tiro badnaa falamaa goorti ra u arka abubakrin atasfiixa sacabkii laa yumsaku canhu inaan laga istaagayn oo kor muxua ah, loosii qaadi oo lasii garaaci e iltafata saasuu milacsaday fa awmaa ilayhi rasuula nabiga alla yaa u ishaaray biyadii gacantiisa ugu ishaaray oo meeshaada joog ayuu ku yidhi faxamid allaha caza wajal alweyne ayuu mahadiyey calaa qowli rasul rasulka qowlkiisa lahu isaga imdi hore ugu soco hadalku ku yidhi ayuu alla ku mahadiyey uma kadibna masha abubakrin abubakr wuxuu soo noqday alqahqara gadaal calaa caqibayhi cirbihiisi usoo noqday gadagalaadada usoo noqday isagoo oran soo weecin soo leexin ayuu gadagadaal u socday weeyaan fata'ahara markaasuu dib maray safka ayuu muxuu yimid falamaa goorti ra'a daalika uu arkay arrinka asaga rasul rasulka sal slam taqadam uu hormaray fasalla binnaas dadka ayuu dujiyey falamaa qadaa salaatu goortuu salaadiisa dhameeyey qaala wuxuu yihi abubakrin abubakru maa manacaka maxaa kuu diiday id aw ma'tu xilli aan kuu ishaaray ilayka adiga anlaa takuuna inaadan ahaanin madayta mid hor isu socda maxaa kuu diiday inaad hore u socoto maxaa ku diiday waama ku ishaaray faqal lam yakun ma ahanin libni abi quxaafa ina abi quxaafa an yaumma inuu imaamu noqdo rasuula rasulka sal slm faqaala linaas dadkin uu ku jeesto wuxuu yidhi idaa naabakum hadduu idin haleelo shayin shay falyusabbix ha tasbiixsado oo subxaana ha yidhahdeen alrijaalu raggi waltusabix ha gacmaha isku garaacena oo ha sacbiyeen annisaau dumarkii weeyaan oo weliba dhabarka iyo gudaha insaa la iskugu dhufto sidaa weeyaan xadiidkan marka iyo xadiidkii toddoba boqol iyo afar iyo siddeetanki aan soo marnay faxaanat اlula ayaan soo marnay xadiidkanna waxaa weeyaan nabigeena salى اllahu alayhi waali wasalam inuu salaadii eh, duhuur dukaday kadibna uu yidhi bilaalow salaadda casr haddii la gaaro xalay waxaan ku sheegna marka alula inay tahay salaadda aad abubakar la geliyey alula tii hore oo salaad duhur ku sheegnay soo sidaa ma ahayn laakiin uulaadaan iyo uulaada xalay aan u fahmay adinkan aad ila qaadatayn isma lahan asal ahaan uulaa waa salaaddii u horraysay abubakar cafwan eh, jibriil calayhi wacalaa nabina salaatu wasalaam uu nabigeena dujiyey oo saas ayaa uulaa loo yaqaana asal ahaan curfiga shareecada marka uula haddii la yidhahdo asal ahaan oo la ilaaqo salaad duhur waa qowlan waaxidan laakiin meeshaan waa khaas uulaa waxaa loola jeedaa salaaddii u horraysay oo nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam intaad maqnay ay saxaabadii galaan intuu nabiga maqnay sal slm ood aaday bani camr bin cawf salaaddii u horraysay oy galaan ayaa loola jeedaa wahiya alcasru waana casr nabigeena bacdiy sal slm marka xali haddii aan idhi marka salaadda duhur ayay ahayd salaadda abubakr gal la yidhi ma ahayn sida saxdaa sida saxda waxaa waya riwaayadan ayaa caddaysay oo nabigeena uu leh salى اllahu عalayh wali waslm ina ya bilaal ida xadara اlcasru walam aati famur abaa bakrin falyusali alulaada na waxaa lagu fasiray ula الصalawaat bacda dahaabi الnabiy sal اl ly slam ilى bani camr bn cawf saasaa lagu jamcinaya labada xadiid sidaa ha loo ogaado waayahay baab اlitimaam kudayasho lagu daydo ayuu baabkan u baab yahay bilimaam imaamka lagu daydo imaamkii in lagu daydo oo wixii uu sameeyo lala sameeyo oo hadduu muxuu ahaa istaago hadduu fadhiisto hadduu rukuuc hadduu sujuudo wahaakada ayuu baabkan u baabay xadiidka todoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay raxmatulah akhbarna hanaad ibnu sari abu sari wa hiqa can ibni cuyeyna sufyaan ibni cuyeyna waa imaamkii can zuhri can anas ibn malikin khaadimi rasul lah sal slm ana rasuula allahi sala allahu alayhi wali slm rsulka alleh saqata wuxuu ka dhacay min farasin faras calaa shiqihi alyman dhanka midig u dhacay intuu magaalada madiine joogay ayuu nabiga intuu aras koray ayuu ka dhacayoo geetimireed ayuu ku dullaacay dhanka midigta ay wa ka gaareen sal slm weliba lugta khaasatan waana murgocday oo lugtii jug baa ka gaartay sidoo kale haraggii iyo maqaarkana waxbaa muxuua ah ka gaarayoo meel baa taqriiban uu ka kacay haraggii labadaas arrimooda marka riwaayaadka qaar waxaad arkaysaa marka nabigu inuu eh, haraggiisi harag kacay amaba haraggii uu muxuu ahaa meesha baneeyey qaarna waxaa weyaan murgocoshada ay sheegayaan marka waxaa lagu jamcinaya murgocoshona waa jirtay haraggana meesha waa ka kacay nabigeena sala allah alay slam oo dubkiisa ay wax ka kaceen markuu faraskaa ka dhacay fa dakhaluu calayhi way u galeen nabigeenna yacuuduunaha iyagoo booqanayaan booqosha ay ugu tageen nabigeena sal slam fa xadarat isalaatu salaaddii ayaa marka xaadirtay falamaa goortii qada salaa salaadda nabiga uu muxuu ahaa dhameeyey abaan nabiguu tukaday iyagoo imaam buu u noqday salaadda guriga dhexdiisa ayuuna muxuu ku dejiyey qaala wuxuu yidhi inamaa in kalama jucila waxaa la imaam imaamka liyutama bihi in lagu daydo faidaa rakaca hadduu rukucu farkacu adinka rukuucda la imaado oo kala hormarina hana aadna ugu dibmarina waidaa rafaca farfacu hadduu madaxa kor u qaado samic allah u yidhahdana ama rukuuca ka soo kaca oo samic allah ha noqoto amaba ha ka soo kac sujuud oo waxaa weeyaan jalsada udhexaysa labada rakca ha noqotee farfac adinkana madaxa kor u qaado ama tii xataa kale oo rakcada kale lagu aadaayo waidaa sajada hadduu sujuudana fasjud adinkana sujuuda waidaa qaala haduu yidha samic allahu liman xamida samic allahu allooyin wuu maqlaa wuuna ajiibaa liman qofkii xamida oo isaga kuma hadiyo haddii uu yidhaahdana faqul waxaad tidhahdeen rabbanaa rabbiga nagw laka adi ayuu ku sugnaaday alxamdu mahad sidaa dhah yuu nabig sal slm marka imaamka in lagu dayda ayaa la rabaa imaamka xaaladaha loo baahay xaaladaha dhaca waxaa ka mid ah in imaamka markii uu rukuuca oo rukuuc lagu hubsada in la rukuuca markuu sujuudo la sujuudo markuu samic allahu liman xamida uu soo istaaga markuu sujuudda lagu hubsado in lala sujuudo la sujuudo taas waxaa weye waa mutaabacada loo baahanya waana mashruuc midna waxaa weeyaan musaabaqa qofka in muxuu ahaa eh, amaba uu ka hormaro amaba isaga laftarkiisa lala socdo markuu rukuuca haakada qab qab yani khalaas waa ummad hal wada dhici oo soo wada kici haakada imaamka taa lama ogola in laga hormarana kaba sii daran waxaa kaloo aydaan la ogolayn in laga Eh, dib maro oo aad looga dambeeyo oo isagoo mxuu ahaa qirada ku jira aad eh, sujuud iskaga jirta taas iyadna lama ogola weliba wacdi shadiid ah oo aad u daran iyo goodi culusaa kusoo soo arooray qofkii eh, ninka amaba imaamka ka hormara ya oo isaga oo imaamkii oo sujuudsan isaga madaxa kor u qaada nabigeen wuxu leh sal sl xadis saxiixa fi saxiix qofka miyuusan ka baqaynin madaxiisa kor u qaada imaamka horti inuu madaxiisa rabbigan ka dhigo subxana watacaala ra'sa ximaar dameer madaxiisa inuu ka dhigo soo kama baqaayo ayuu nebig yidhi sal l slm arrinta iyadaana si toosay u dhacdayo mashaaikhdannaga rag ka mid ah ayaa inay sheekhoodii uu saas u sheegi jiray sheekhoodii sheekhiisi inuu muxuu ahaa madaxiisa uu ra'sa ximaar noqday intuu xadiidkan yara qalbiga ka shaki galay ayay muxuu ahaa ay noo sheegeen xafidahum allah waracaahum waayahay alitimaam in lagu daydo biman qof lagu daydo ya'tamu ku dayana bilimaam imaamka ayuu baabkanu baab yahay imaamkii adiga kuma muuqdo laakiin qofkii imaamkii uu muuqday oo ku xirnaa inaad adna muxuu ahaa ku xirato ood ka warra yani aad la socoto ayuu baabkan u baab yahay inaad salaada ku xirata maa inaad la socoto oo dee markuu rukuucana rukuucdii imaamku ilaa maadaama aad u jeedin inaad qofkii adi kaa horreeyey safka kaa horreeyey aad ku dayato ayuu baabkan u baab yahay xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aleh raxmatullah akhbarna suwayd ibnu nasr almarwasi waahiqatun habt qaala anba'ana cabdullahi ibn mubaarak waa imaamkii can jacfar ibni xayaan asacdi waahiqa can abi nadra almundir ibni malik alcabdi waahiqa can abi saciid alkhudri sacd bn malik bni sinaan radia allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slm ra wuxuu arkay fii asxaabii saxaabadiisa ta'ahuran dibdhac ayaad ku arkay inay ka dibdhacayaan khayrkii iyo salawaadka iyo khayrka ayuu ku arkay qaarkood ama ay dib marayaan oo muxuu aha meelahaas iska tagtaagnaanayano xilli dambe oo un salaaddii muxuu aha la galay ama iyadoo la geli raba ayun soo dhaqaaqayaan dibdhac ayuu ku arkay kow fa qaala wuxuu yidhi taqadamuu war soo hormara waatamuu bi igu daydo walyatam bikum ha idinku daydo man bacdakum cid idinka dambeeyo walaa yazaalu qowmu qolo kama zuulaan yataakharuuna inay dib marayaan xataa yuahirahum allahu caza wajal ilaahay inaad m aad ka dibdhigo oo dad mutakhalifiina lagu xukumo ood ilaahay halkaas qalanka ugu jiido waxaa weeyaan kama zuulaayaan saasa nabig yiri sal slm marka taqadumka oo khayrka loo soo degdego wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaat walard marka musaaracada khayrka amar ayuu ku bixina xadiidkan tan labaadna waxaa weeyaan safka koobaad haddii uusan hadduu imaamku u arkaya abcan kan labaad marka inuu saf walba safka ka horeeyo uu muxuu ahaa eh, xarakadiis la socdo ayuu muxuu ahaa xadiidkana caddaynaya xadiid toddoba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasari raxmat ullah akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi waathiqa qaala anbana cabdullahi bn mubaarak can jurayri jurayrigaas waxaa weeyaan sacad ibnu iyaas ayaa la yihahdaa sacad ibnu iyaas almascuudi ninkaas waa hiqa laakinahu saddex sana intuusan geeriyanin ka hore ayuu isku darsamay an abi nadra abi nadra almundir ibnu malik alcabdi waaiqa haddaan soo marnay naxwahu xadiidka hore xadiid la macno ah naxwahu naxwuhu ama naxwahu aw milahu haddii la yidhaahdo naxwahu waa isaga mid u macno dhow miluhu ama milahu haddii la yidhahdana waxau noqonayaa isaga oo kale wa waxba kuma kala duuna sidaa weyaan waay xadii todoba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadii saxiix qaala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna maxmuud bnu khaylaan alcadawi almarwazi wa iqa qaala xadaana abu daawuud abu daawuud waa sulayman bnu daawuud ayaalisi waa iqa xaafid qaala anba'na shucba waa imaamkii can muusa ibnu abi caaisha waa iqatu caabid wa kaana yursil irsaal ayuu la imaan jiray alhamdaani weeyaan qala samictu waxaa maqlay cubaydillahi bn cutba bn mascuud waa iqatu tabtun faqiih yuxadid isagoo ka warrami can caaishata um اlmuminiin radia allahu taala ardaha anaha iyada ana rasula rasulka allah sal slm amara wuxuu faray abaa bakrin abu bakr an yusalli biاnnas dadka inuu dejiyo waa markuu xanuunsanaa wa kaana nabiy nabigan a sal slm bayna yaday abi bakrin abu bakr hortiisa ayuu nabiga fadhiyey uu joogay uu ku tukanayey fasallaa wuu tukaday nabigeena sal slm qaacidan isagoo fadhiyo wa abu bakrina yusallii biاnnaas dadka ayuu dejinayey wاnnaas dadkana khalfa abibakrin abubakar ay ka dambeeyeen yani nabigeenna ayaa salaada bixinaya abubakar ayaa daba taagan dadkana waxay fiirsanayaan abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu arda nabigeenna calayhi sala slam amar oo qowlah iyo ficilba waa isugu daray inuu isaga imaam noqdo markuu isaga imaam noqdona waxaa weeyaan abubakar uu isaga ku daydo dadkana abubakar ay fiirsadaan nabigeena saas ayuu amar ku bixiyay ficil ahaan iyo iyo qowl ahaanba sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa yahay xadii todoba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala imam nasai alin amat abarna cubaydillahi ibn fadaala annasaa'i abu qudayd weeyaan iqatun tabt ah, cubaydillahi ibn fadaala ibn ibraahim qaala xadaana yaxya atamiimi wa iqatun tabtun imaam ah, yani ibnu yaya yaya ibnu yaxya weeyaan qaala wuxuu yidhi xadaana xumayd ibn cabdiraxmaan ibni xumayd aruaasi wa iqa can abihi aabihiisu cabdiraxmaan ibni xumayd aruaasi wa iqa can abi zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus وثiqة yudls can jaabir bn cabdالlahi radi allahu tacala canهuma qala wuxuu jaabir sallaa bina rasul rasulka ayaana duji sal slm alظuhra salaada ظuhr abu bakrin khalfa uu ka dambeeyo faidaa kabara rasul rasulka allah akbar markuu yihahda kabara abu bakrin abu bakr ayaa allah akbar yihah yusmicuna isagoona maqashiini waad ujeeda mubaliq oo kale mubaliq oo kale weyaan qowl ahaana ku gaarsiini ficil ahaana isaga la daawanay weyaan maadaama nabigan uu fadhiya salى اllahu alayhi waali waslm baabu mowqif اimaami ida kaanuu aaa baabu mowqif اimaam imaamku meeshuu istaagayo baabkaan u baab yahay idaa kaanuu alaatan haddii ay saddex yihiin walikhtilaaf fi dalika iyo arrinka isagaa riwaayaadka amaba saxaabada nabigeenna khilaafka ay isku khilaafeen iyo imaamka halkaan uu taagan yahay laba ayuu salaad ka bixinaya xaggey istaagayaan jamhuurtu waxay qabaan inay halkaas istaagayaan oo iyaga ay saf noqonayaan horayna oo imaamka istaagi laakiin ninka la yidhaahdo saxaabiga jahiilka cabdullahi bn mascuud madhabkiisa waxaa weeyaan in laisgarab istaagi laisgarab istaagi oo saddexdaba sida salaada dumarka ay u tukadaan ay isgarab istaagayaan ayuu muxuu ah qabaa weeyaan radia allahu tacaala canhu wa ardaa waa yahay xadiidka toddoba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleh ramat lla akhbarana moxamed ibn cubayd alkuufi waa saduuq can moxamed ibn fadl maxamed ibnu fudayl maxamed ibnu fudayl magaciisa waxaa la yihahdaa ghaswani اdabi waa saduuqun caarifun laakinahu rumiya biاtashayuc inuu shiico yahay ayaa lagu farta lagu fiiqay can haaruun ibni cantara ashaybani laa ba'sa bihi weeyaan culays badan iyo yani baas badan kuma sugna can cabdiraxmaan ibn aswad annakhaci waa iqa can aswad ibn yaziid annakhaci waa iqat mukhadram faqiih wa calqama ibn waqaas اleythi waa iqatun habtun eh, waxaa weeyaan qaala aqih eh, qaala waxay yidhahdeen dakhalnaa waxaan u galnay cala cabdilaahi cabdillahi mascuud ayaan u galnay nisfa nahaar maalinta bartamaheeda ayaan u galnay weyaan ninka la yidhah cabdullahi ninka la yidhahdo cabdullahi bn radi allahu taala arda qaala wuxuu yidhi innahu shaniya sayakuun waxaa ahaado umara dad umara ah yashtaqiluuna ka mashquulaan can waqti salaati salaadda waqtigeeda ka mashquulaan ayaa imaan doona fasalluu tukada salaaddii liwaqtiha waqtigeeda muxuu ahaa tukada uma kadibna qaama wuu istaagay oo fasalla wuu tukaday baynii aniga iyo wa baynahu ninkii la socday dhexdana ayuu ku tukaday yani anagu noo dhexeeyaa weeyaan baynii wa baynahu waayahay oo faqala wuxu haakadaa sidaan baan ra'aytu arkay e rasuula rasulka sal slam facala isagoo falay cabdillah bn mscuud marka dariiqan ayuu maray isaga marka wuxuu qabaa inuu bartamaha istaaga labada qof oo madigi bidax ay ka maraan saa ayuu qabaa weyaan waliba nabigeen inuu ka arkay sal slm ayuu arrinkan eh, soo naqliyey haddii ay jirtayna waxaa laga yaabaa in eh, waxaa wey arrin hore oo la nasakh inay taha laga yaabaa xadiidka amaba xaala cilad kale oo meel horey loogu baxay inaynay jirin marka iyada labada qof meel loo dhaafa xaalad kastaa imaan karto xadiidka siddeed boqolaad waa xadiis daciif اlisnaad alxamdu lilah qala imam nas aleyh raxmat ullah akhbarana cabada ibnu cubaydillaah cabada ibnu cubayd cabada ibnu maxaa idiin qoran cabadatu ibnu cabdillaah alkhusaaci الsafaar waa saduuqun iqa qaala xadaثana zayd ibn xubaab alcukliy waa saduuqun yukhطiu fi xadiid hawri axaadiid hawri markuu ka warina wuu ku gafi weeyaan qaluu xadaثana aflax ibnu saciid ayaa noo warramay saduuqun weyan qaala xadaثana buraydatu ibnu sufyaan بن فروة الأسلمي ليس بالقوي وفيه رفض عن غلام يuقال له مسعوud wiil مسعوud la yihahda iبن هubayرaةa waxaa weeyaan waa صحaaبي qayl الحadيiث xadiiث waa yarta waana صحaaبي فqال وu mن ربي رasuل رsulkan aya soo mray sل سلم وأبو بكri أبو بكر فقال لي أبو بكر وxuu yihi xadيثku waa ضعيف طبعا yا مسعوudo مسعوudow ائتي أbا تميم abا تميم ninka la yihahda u tg يعnي mوlaahu ninki isaga xureey weeyaan فqل له waxaa u tirahdaa يحmilna hana saaro calaa biciin riti oo riti aan gaadiid ka dhigan hana siiyo wayabca ilayna bizaadin zaadna hanoo soo diro iyo sahay iyo wadaliilin qof jid aqoon ah oo yadulunaa na tusiyo oo jidkii muxuu ahaa na tusiyo weeyaan aqoon ule jidkii faji'tu ilaa mawlaaya ninkii xuray ayaan u yimid fa akhbartuhu waxaan u sheegay arrinku nabiga ay ii fareen iyo ninka la yidhahda abubakrin sidiiq radia allahu ta arda fa bacaa macii wuxuu ila diray uu ii dhiibay bibaciirin riti iyo waطbin eh, waxaan dhihi karnaa surma amaba dhiil amaba qunjur amaba maxaad ku daraysaan axsant <laughs> allah ibaar fik oo laakiin harag ka samaysan oo harag ka samaysan de afsoomaaliga inaan yaro xifdinoon yarahayni sooma ficna haddii la yidhaha weelka caraa lagu qaato wuxuu noqon karaa muxuu hataa darmuus ayuu noqon karaa mogta marka inaan yarahayna asmaadii hore oo jiilka iyo generation soo socda loo gudbiyey wax fiican qula godar ayadana marka sibraar yarna wuu noqon karaa waa yahay marka waabka wataas wa wabin min laban sibraar yar oo cano ah fajacaltu waxaan guda galay aakhudu bihim inaan la maro fii ikhfaa'i ariiqi ay eh, eh, fii ikhfaa'i ariiqidaas fajacaltu waxaan guda galay aakhudu bihim inaan mariyo fii ikhfaa'i ariiqi ay ariiqa dadka ka qarsoon ariiq dadka daasoonay aqoonin oon muxuu ahaa in eh, iyaga dhibaato looga geysto looga geysto ay suuragal ahayn oo dadka ay aqoonin inaan maryay ayaan gudagalay waa beri kole hijrada inuu cabiro ayaa laga yaaba waxaad aratay salaatu salaadii ayaa la gaaray faqaama rasulula ayaa istagay sal slm yusallii isagoo tukani wa qaama abubakrin can yamiini midigtiisu istaagay waqad araftu alaal qad araftu anna aan gartay alislaam islaamnimada oon islaamay wa ana anigana macahuma ayaga ayaan la jiray faji'tu waan imid faqumta khalfahumaa gadaashooda ayaan istaagay fadafaca rasulah rasuulka alleh waxaa weeyaan wuxuu riixay fii sad abi bakrin abubakr xabadkiisa ayuu mxuu ahaa saa u riiay gadaal u riixay faqumnaa khalfahu gadaashiisaan istaagnay faqaala abu cabdiraxmaan ama qaala abu cabdiraxmaan anasaa'i wuxuu yidhi imaamka buraydatu haada laysa bilqawiy qawi ma ahanin fi lxadiidi xadiidka nin qawi ku a ah ma ahan oo waa daciifa ula joodaa marka xadiidkan sidiisa waa daciif xugunna lagama qaadanayo lidaalika qofka kutubaha fiqiga qaarkood haddii aad safki kaa buuxsamo oo safki labaad aad timaaddo waxay ku leeyihiin ishtiraar baab la yidhaha ay kuu furayaan oo inaad qof soo jiidato qof inaad soo jiidato ood safkii aad kula galo ay soo jii ay muxuu ahaa ay ay amrayaan si aad saf kaligaa u istaagin ishtiraarkaas marka adilada ay u daliishanaa waxaa ka mid a ah xadiidkan daciifka ninkaas gadaal dama taagnay si uusan keligiis gadaal u taagan nabigeenna wuxuu muxuu ahaa xabadka ama feeraha ka saaray gacanta abubakr oo gadaal u celiyey su ninkaas safka ula gala soo maaha laakiin xadiidkiiba waa allow sahl weeyaan allow sahl maadaama uu yahay xugan lagama qaadanayo ya sheekh haddii meel dee bannaan meesha ay taallo haddii meesha ay bannaan tahay horta haddii zamanka hore lagu jiro war ma laha zamanka hore haddii lagu jiro de warba ma lahan iyada riixitaan i baabkeed ma jira kuwii isku dhegnaayaba la kala durjiyo ba iyo muxuu ahaay ku tukan dhexdooda la dhigay mogta laakiin haddii xaalad cadi ay ay taallo safka haddii marka meel bannaan furjo aad helayso furjadaas aad helaysana qof muslim aadan dhibaynin dadka qaar nin baa laga yaabaa inuu curyaan yahay amaba yacnii lugtiisa meel meesha yaro bannaan aad arkaysa uu raba inuu lugta ku fidsado ku fidsado si u sujuud haddii meesha ciriiri soo geli uusan sujuudi karin amaba yani nin buuranoo waxaa laga yaabaa qaybahan kore aad ugu buuran hoosna lagu hina de mxuu ahaa ay laga yaaba meel ay ka bannaanta inaad isku maqiiqdo ood qofkii aad dabagediso amaba aad dib u geysato amaba xataa aad jaqilih ka geliso waxyaaba badanaa meeshii aa ku jiri kara marka haddii ay darar meesha uu ka imaanayn intaad meesha ay istaagi lahayd inaad muxuuaha meel yara ciriirsata dhib weyn ma laha laakiin ciriirsiga soomaaliga waa imtixaan waad aragteen hadda safkii xilliga caadiga xaaladda ay ahayd meeshaan konton baa loogu talagalay qaybtan hore safkan hore waa konton qof sida caadiga waxaa laga yaabaa in labaatan lagu celiyey oo toddobaatan ay noqoto oo meeshii hal qof uu ku tukan lahaa ama laba qof meesha ku tukan lahayd maxaa mid saddexaad laguma qiiqaa laga yaabaa oo qofka salaadda uu ku tukada salaad soo saa in loo tukada maahayn saad loo wada tukado kulli ya idacda loo wada tukado oo marka la sujuudaana ay nafku qabato oo si ya allahu yaa nafsi aad ku sujuudda soo ma dhacda arrintayda habeenada muxaadaraadka ay jiraan oo culimmada weyn intay yimaadaan ama nadawaadka ay jiraan waad aragteen habeenadaa so aragteen salaada la tukana waa allow sahl wa xaalad adag wa marka nasal alla asalama alcaafiya ha de istawudi abhalaabe markaad qofka saad noqdo ood saad tirahdo qiblada waaba inxiraaf alqibla a kugu dhacsan ujeed ya waa ka leexatayba marka dadkaas in laiska ilaaliya waxad yeli mesha buxsadeen iyo meelaha wax ka raadso in laiska celiya xaqa looleh dadka say dalaadka salaada uga hadlayn koleyba qofka keligiis inuu safka gaadaalistaago waa la diiday leenka ha wuu buuxaa lidaalika raggan hadda eh, qofka soo jiidanana xadiidkan daciifka waxay isku darsanayaan in la diiday qofka inuu safka keligiis gadaal istaago safka waa buuxsame jamacada inaad gashan waad rabtaa maxaad samayn marka waa inaad un muxuu ahaa aad salaadda ay ku dhaafin haddii aad wax kala weyda oo qof haba yaraatee eh, kula buuxiyey safkaas ama kula gala cafwan oo aad weyda safkina u buuxsama wax kaloo samayn maalan salaad waad xirani ilahay baa qofkuu ka heli doona subxana wa tacaala <laughs> marka wax kaloo samayna ma muuqato laakiin waxaa la diida waxaa weeyaan adoo heli kara meelaad gasho dad qaar sooma arkin xaggay iska istaagayaan arrinkaas waxaa aad ugu badan eh, walaalaheen eshiyaanka maarata ayaa u badan ayaga dee horta saf baa aad ba agga agga kala istaagay oo sidaa corona ma u baahan inay kala durkaan oo iska xoraanba waxaa wey waa kala durugsanaayeen waa kala durugsanaayeen marka nin walba lagu isku dhaweysani haddii aad soo dhawaatana waxaa weya waa laga meesha waa lagaaga bixi ama waa sideedaba waa la iska kariixi marka haddii aad weyda cid kula gasho waxaan umaynaa wallahu aclam ilaahay baa cilmi ulah inaadun meeshaad ku tukani salaada intay kugu dhici leed iyo jaamacadaada laakin waa lagu iman doonaa insha allah ida kaanuu alaaatan wamraa meesha horaan waxay saddex rag mogta haddii ay saddex yihiin oy mid dumarta maxaa la samayn xadiid sideed boqol iyo koobaad waa xadis saxiix qaala imam sali ramat llah akhbarna watay ibn saciid can malik ibn anas can isxaaq ibn cabdillaahi ibn abi talxa iqat xuja can anas ibn malikin radi taala arda ana jaddatahu ayeydi mulaykata ahayd ayaydii mulayka ayay u tahay marka yay dhashay marka maabismis hooyadii hooyadii wa muslaym hooyadeed weyaan hooyaydii ah dacat waxay u yeertay rasul rasulka u yertay sal slm liacaamin cunno awgeed oo qad sanacatu lahu ay u samaysay martiqaad ay nabigu samaysay ay ugu yertay way tir nabi allo martiqaadan ku sameeyey imow faakala minhu cunnadii ay wax ka cun nabigeena sal slm uma qaala wuxuu nabigeena qumuu istaaga faliusallii lakum aan idiin tukada eh oo meel aan idinkugu tukada aan idinkugu tukada eh ila nabiga cala sl slam meshuu ku tukada baraka iyo khayr ayaa ka imaana weyaan qaala wuxuu yidhi anasun faqumtu waan istaagay ilaa xasirin dirin iyo salli oo lanaa anaga aan lahayn qad iswadda madoobaaday min tuuli maa lubisa inta la isticmaalay dhirarka ee qabta awgeed u madoobaaday yani salliga haddii la isticmaal la isticmaal isticmaala wuu madoobaanay marka dambe markuu baabi'i rabo ama dhammaan rabo fanadaxtu bimaa'in biyo ayaan marka aan ku firdhiyey ilaa si u yara abou yara fido ood u yara jilca biyo ayaan ku firdhiyey faqaama rasul ayaa dul istaagay salaadku dul istaagay wasafaftu waan saftay ana aniga walyatiimu iyo agoonkii waraahu gadaashiis canug agoon oo la joogay iyo aniga nabiga gadaashiisaan safarin sal slm walcajuuzu islaanti weyneedna oo ayaydi ahayna min waraaina gadaashanaga cajuuza annaga haddii aanan mogta cayaan u aragnaa laakiin ayaga cajuusta dhib weyn agtooda kama lahan waa iska magac caadiya fasalla lanaa wuxuuna dujiyey rakcatayn laba rakca uma insarafa kadibna salaada iyuu nabiga ka baxay sala allahu calayhi waali wasalam marka haddii adiga iyo qof dumar ah aad tukanaysaan gadaal ayay istaagaysaa laba qof oo ragga ah iyo qof dumara ah, haddii ay tukanayan walow maxaarimba ha noqdeene dumarka daal ay istaagayaan labada muxuua ah, ragga ahna hore istaagayaan xadiid ayaa laga qaadana weyaan waa yahay ya gadaal istaagi meeshaas ku qoranta waa yahay baabun idaa kaanuu rajulayn laba nin iyo maratayn laba dumar haddii ay yihiin laba rag iyo laba dumara mid baa imaam noqonay mogta labada ragga ah. maxay xaalad say noqonaysaa xadiid sideed boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa aleh ramat lla ahbarana suwayd ibn nasr almarwasi wa iqatun habt anbana cabdillahi bn mubaarak can sulaymaan ibn mugiira alqaysi wa iqa can haabit ibnu aslam albunaani wa iqatun can anas bn malik wuxuu ka wariyey haadima rasul lah sl slm qala wuxuu yidhi dakhala calayna waxaa noo so galay rasul lah rasulka al ayaa noo soo galay wamaa huwa meeshana ma ahani ilaa ana aniga iyo wa ummi hooyaday mooyaan hooyadii umu sulaym iyo anas bas ayaa meesha jooga iwa alyatiimu agoonkii iwa ummu xaraam umu xaraam khaalatii habaryartay ahayd fa qaaluu wuxuu yidhi quumuu istaga faliusallii lakum aan idin tukade bikum falyusallii bikum aan idin tujiye qaala wuxuu yidhi fii hayri waqti salaad salaadda waqtigeeda waqtigaan ahayn qaar wuxuu yidhi fasallaa binaa wuuna dujiyey wuuna dujiyey marka meeshaan waxaa yeela jooga eh, asaga iyo hooyadii iyo agoonkii iyo habaryartii afar sowma afartoodi marka waxay noqonaysaa laba iyo laba bay noqona marka imaamkina horu maraya laakiin maqsuudka riwaayada uu dhigay abala horey u soconna idaa kaana rajulan imra'atayn laba nin iyo laba dumar ah markii ay yihiin imaamkana uu ka baxsan yahin waa taas lakiin markuu imaamku jiro waatan xadيث sideed boqol iyo saddexaad waa xadيث صaحيixa qaala الimam نasa alيه رamat lla aخbarna moxamed بn bashaar waxaa la yihahdaa bundar wa ثiqaة xaafid qala xadaثna moxamed ibn jacfar moxamed ibn jacfar gundar ayaa loo yaqaana wa ثiqaة xaafid qaala xadaثna shucba waa imaamkii qaala samictu cabdالlahi bn mukhtaar albصri wa ثiqa yuxadid isagoo ka warramay ayaan maqlay can musa ibn anas wa ثiqaة qaliil xadiiث can anas ibn maliki radi الlahu ta arda anahu anas kaana wuxuu ahday huwa isaga iyo warasul rasuulka ale iw ummuhu hooyadii iwa khaalatu habaryartii afara marka la soma jeedaan yatiimka meesha ka maqan fasallaa rasul rasulka agu tukay sal slm fajacala anasan anasna wuxuu yeelay can yamiini midigtiisu dhigay halkaasuu dhigay midigu iska mariyey midigtiis ayuu iska mariyey wa ummu hooyadii wa khaalatu habaryartiina khalfahumaa gadaashooday taagnaayeen ayagoo saf ayagana ah sidaa weeyaan marka hal saf ay wada galayaan haddii laba la noqdo imaamka iyo mamuumka haddii ay bas yihiin xaalad waxay noqonaysaa in hal saf la noqdo oo dhanka midigta waliba la joojiyo ma'muumka baabu mowqif اlimaam imaamka boosku istaaga ida kaana macahu sabiyun sabi canug yar hadduu la jooga iyo wamra'atun haweeney kii hore sidii hore umbaa la yeeli midig umbaa la joojini war kale ma laha haweeney dan gadaalaya la joojini xadiis siddeed boqol iyo afaraad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي واثقة قال حدثنا حجاج العور المصيصي waa iqatun ikhtalata fii akhirihi bacda dukhuulihi baqdaad baqdaad <laughs> waa meel mogta waa ciraaq markuu baqdaad galay ayuu marka kadib aakhiru zaman aakhiru cumrigiisi ayuu isku darsamay qaala qaala ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdiiz ibn jurayj weeyaane iqatun faqihun faadil yudalis wayursil aad baan usoo marnay qaala wuxuu akhbaranii ziyaad ziyaad ibnu sacd alkhuraasaani wey waa iqatun tabtun min ahbati asxaabi zuhri zuhri ragga xertiisa ragga ugu sugitaanka badan ayuu ka mid ahaa ama waa ninka ugu sugitaanka badan axaadiistiisa ana qazacata qazaca ninka la yihahdo oo mawla mawlan licabdiqays cabdiqays ay xureeyeen almaki maqbuul weeyaan ahbaru wuxuu u sheegay anahu isaga samica inuu maqlay cikrama cikrima ninka la yihahda abu cabdillahi albarbari weeyaan mawla bni cabaasin wa habtun iqatu caalimu bitafsiir qaala wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday cbdullahi bin cabbaas ilaa janbi nebiy nabiga dhinaciisa wa caaishatu caaishana khalfanaa ay gadaashanaga tahay tusallii macana inala tukanayso ayaan tukaday waana anigana ilaa janbi nebiy nabiga dhinaciisa usallii macahu nabigaan la tukanaa waa sidii uun haddaan soo marnay in qofka ma'muumka ah uu midigta istaagay imaamka qofka dumarkana ay gadaal istaagto sida ayuu sheegaya weyaan xadiid siddeed boqol iyo han iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasaali raxmatullah akhrna camar ibnu cali alfallaas wa iqaة habt qaala xadaثna yaحya alqaطaan weeyaan qaala xadaثna شhucba can cabdilaahi ibn mukhtaar hadda ayaan soo marnay can muusa ibn anas can anas maliki qal wuxuu yidhi anas mali khaadim rasul lah sal slm sallaa biya rasul rasulkan ayaa idujiyey wa bimra'atin haween oo min ahlihi reerkayga ka mid ah faaqaamanii wuxuu idujiyey nabigeena can yamiini alah sl slam can yamiini midigtiisa walmaratu haweenaydana khalfanaa gadaasha nagay taagneed sidaa weeye marka warkaas wuxuu ku idil yahay ninka ragga ah oo imaamka ah markuu istaago ma'muumka oo ragga ah midibtuusu istaagaya qofka dumarkaana gadaalay istaagaysaa nooc kastoo ay ahaataba saas weeyaan mowqif imaami imaamku boosku istaagayo baabkan u baabiyahy walmamuumi iyo qofka imaamka loo e, walma'muumu mowqif imaam imaamka meeshuu istaagayo baabkan u baab yahay walma'muumu qofka ma'muumka ah oo qofka ku xiranna e, sabiyun uu sabi yahay sidii hore hadda soo marnay wayaan xadiis sideed boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixa qala imam nasaعي amat l abarna yacquub ibn ibrahim اdawraqi waa iqa qala xadaثna ibn culya ismaaciil ibn culya weyaan iqatan habt can ayuub ibn abi tamiyat اskhtiyani can cabdillaahi ibn saciid ibn jubayr wa iqaة fadil can abihi abihi wuxuu ka wariyey abihi waa saciid ibn jubayr wa iqaة habt faqiih wuxuu geeriyooday شhan iyo sagaaشhanka jir nabgeena sal slm ibn cabaas cabdulahi bn cabaas wuxuu ka wariyey qala bit waxaan bari cinda khaalati habareertay maymuna bint اxaari ayaan baryey faqaama rasu rasuka ayaa istaagay sal sl yusali isagoo tukana min aleyli habeenkii faqumtu waan istagay can shimaali bidexdiisaan istaagay ay facala bi wuxuu igu sameeyey haakadaa sidaa weeyaan faakhada bira'sii madaxayga ayuu qabtay faaqaamanii can yamiinihi bidaxuu taagray soomahn intuu madax soo qabtay ayuu wuxuu joojiyey dhanka midigta ah saas ayuu leeyay cbdullahi bin cabaas radia allahu tacaala canhum ardaa eh, xadiidkan laba faa'iida ayaan mxuu ahaa eh, dul istaagi karnaa kan koobaad maymuna bint اlxaari waa habaryarta eh, ninka la yidhaahdo eh, cabdullahi bn cabaas radia allahu tacaala canhuma waxaan soo marnay in meeshii lagu guursaday ay ku dhimatay marka waxaan rabnaa inaan meeshii sheegno kow dhahab o tan labaadna inaan sheegno xilliga nabigeena u guursaday sala allahu calayhi waali wasalam oo meesha iyada ku guursaday tan saddexaadna aan sheegno xilliga ay meesha iyada laftarkeedii ku geeriyootay su-aalaha saddexda oo isdaba taallo aan marka aan bal isku e-, isku fiirino intay goorma horta intee hor lagu guursaday koow sarif taas waa kaba ka badbaadeen waana ka wada badbaadnay sarif ayaa muxuu ahaa lagu guursaday kuna dhimatay qodob wa xilliga ay marka halkaa nabigeena ku guursaday goormay ahayd sanadka aad daweyseen laakiin masjidiyada mis toddobaad ay ahayd toddobaad saasaan koleyba aada u filaya tan saddexaadna xilliga ay geeriyootay oo ay sarif ku geeriyood gormay ahayd konton iyo kowdii allah yaftix calaykum saas weyaan qodobkaas marka waa ka guurnay oo aad baan u fahanay dib dambe markay maymuuno intee lagu guursaday lisma weydiinaya waa sarif radia allahu tan ardaha sanadkana sanad ku ahaa sanad todobaad intay ku geeriyootay sarifta laftirkeedii sanad kale goor muu ahaa kow iyo kontonka jira nabigeena sal alla alay slam intaas markii aan ka baxno sarif xagee ku taallaa wa sarif waxay ku taallaa meesha controolka magaalada madiine marka laga imaado jidka madiine la soo maro maka la gela magaalada maka bartameeda ku tallaaba bartameeda yaan dhihi laakiin eh, guryaha way soo dhaafeen markii aad meesha dhaafto controolka magaalada madiine markaad ka tagto magaalada makagalis controolka weyn markaad dhaafto hal kilomitr ugu badnaan amaba sideed boqoloo mitr meelahaas dhanka midigta waxaad arkaysaa derbi qamaamudanoo saa iskugu xihan meeshaas aan nagula yidhi halkaas waa meesha sarif ah oo lagu guursaday meesha derbigaas wareegsanoo arkaysaana waxaa weeyaan waa meesha ay ku jirta saasay leeyihin waalcilmu cinda allahi annaga dee ma ogsonin kun iyo afar boqolo sano masjid caaishaha laakiin masjid caaisho yani waa magaalada gudaheeda mota hadda bartamaha magaalada makawa aadaa loo soo dhaafaya contro haya aad ugu fogyaha taqriiban waxaan is leeyahay controolka iyo masjid caaisha ilaa toddoba ama lix kilomitr way isu jiraan ma waa qiyaasun xaqiiqana noqon kartaa ismoodsiinna waa noqon kartaa qodobka labaad waxaa weeye ninka la yidhaahdo saciid ibnu jubayr raximah اllah waa ninka caalimka a ah u taqaanin raggii marka eh, uu ku baxay ninka la yidhaha xajaaj ibni yuusuf ayuu ka mid ahaa raximah allah raxmatan waasica xajaaj marka nin wuxuu ahaa mubiir dadka baabi'iyo halligo marka nin sahlan ma ahayn ilaahay nacam <laughs> takir ma ahayn takir ma ahayn bilcagsi isagaaba khawaarijta la dagaalami jiray khawaarijta iyo shiicada iyo kuwaas yani wuxuu ka asli jiray eh, raggu baabiinay ay ka mid ahaayeen marka albaru walfaajir ragga aadka aad u laayin waxaa u badnay nimankii reer ciraaq oo dhibka badnaa ayuu muxuu aha seefta ka asli jiray laakiin ninka la yidhaahdo eh, saciid ibnu jubayr culimada waxaad ahay reer maka oo runtii aadka u cilmiga badan markii kolley waxaan isleeyahay cabdullahi bn zubayr radi allahu taa eh, radia allahu taan arda na waa waxaa dilay oo ku baxay ninka la yidhahdo xajaaj waa taqaanaan iyo xaaladdii dherarka badnayd oo hadda aan wakhtigeeda aan la haynin markuu soo qabtay nin caalim ayuu ahaa markaasaa wuxuu yidhi magacaa wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr markaasaa wuxuu yidhi bal anta ashaqiy alqusayr saciidka wuxuu ugu bedelay shaqi jubayrna oo kabitaan ahaydna qusayr yani ayuu ugu bedelay markaasaa wuxuu yidhi hooyaday ayaa magacayga kaa taqaan hooyaday aniga dhashay ayaa magacayga kaa taqaan marka wuxuu faray marka in la dilo markaasaa wuxuu ku habaartamay leeyihiin muarikiinta ilaahayow gadaashay qof mu'min ah ku sallid lidalika saciid bnu jubayr wuxuu geeriyooday sagaashan iyo shanta jira nabigeena sal slm oo halkaas uu ku dilay maka ku dilay ninka la yihahdo xajaaj taqriiban haddii aanan mxuu aha kolley waan eegi doonaa meeshuu ku dilay bidabt waan fiirin doonaa sagaashan iyo shanta laftirkeeda maba mudiyar kama soo wareeginba markiiba xajaaj isna sagaashan shanta u geeriyooday marka xajaaj iyo waxaa weeyaa ninka la yidhaahdo saciid bnu jubayr way isdileen waa la dhihi karaa midna seefa muxuu kale ku dilay midna wuxuu ku dilay habaar buu ku dilay waa suuragal inaan la dhihi karo marka nasal allah an yarxama mowtana jamiican ilaahay kolleyba hortiisa la hortegi ninka la yidhahdo xajaaj dhibkaas u geystay ood arkaysaan haddana markii la fiiriyo xagga futuuxaadka oo dalalka islaamka aad furay ilaa wuxuu muxuu ahaa ciidankiisa china ay mxuu ahay qarqarkeeda qaybo ka mid ay gaareen ya yani futuuxaadkiisa wax sahlan ma ahayn niqaabta dhibcaha iyo shakliga shaqalka qur-aanka la saaray <laughs> xajaaj bin yuusuf ayaa mxu biamrihi lagu saaray marka shaqo dhin fiic badan oo wanaag badan ayuu qabtay marka kolleyba ilaahayna subxaana wa tacaala laa yudiica jaman asana camalan kuwaana xaqoodii la baabi'in ilahay ma dulminayo isagana kolley wanaag uu la imaado ilaahay faman yacmal miqaala daratin khayra yara waman yacmal mihqaala darati sharan yarah ilaahay dhammaantaan noo naxariisto hada wallah aclam sal allah waslam abdi rasul mustafaa